أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada silsilada la magac baxday qudus annaga iskale alqudsu lana walaysa lilyahuud walaysat lilnasaara qudus waxaa iskale dadka muslimiinta ah yahuudduna ma laha nasaaraduna ma laha silsiladan insha allahu tacaala waxaynu kaga warami doonaa taariikhdii qotada dheer leh ee ay leedahay beytka ilaahay iyo baytalmaqdeska sidoo kalena waxa aynu ku lafaguri doonaa yaa xaqu leh in uu sheegto ama lahaanshaha beledka markaa barakaysan ee filistiin iyo markaa dhulka sham guud ahaan oo dhan waa ka warrami doonaa insha allahu tacaala sidoo kale walaalayaal waxa aynu soo bandhigi doonaa yahuudda qabsatay falastiin caqiidadooda waxay rumaysan yihiin ujeedooyinkooda afkaartooda dhagarta ay maleegaan waxyaalahaasoo dhanna waynu ku qaada dhigi doonaa insha allahu tacala silsiladani inta ay socoto insha allahu tacaala dabcan mawduuca ku saabsiisan qudus iyo baytalmaqdeska waa mawduuc isagu aada sidiisa u madax bannaan oo waa mawduucyo aad iyo aada moogtay muhiim u ah dadka muslimiinta ah asbaabta markaa nagu kaliftay inaan ka mawduucan aan ka warrabno oo aynu dadka muslimiinta usoo bandhigno way fara badan yihiin laakiin waxa ugu weyn baan dhihi karayaa dadka muslimiintu ilaaway xaqa ay u leeyihiin baytilmaqdeska iyo sidoo kale yahuudi oo adeegsatay warbaahintan iyo awood waxay lahaayeen oo ay dadka ka dhaadhiciyeen in ay ayagu yihiin dadka iska leh baytilmaqdeska insha allah silsiladan haddaad bilowdid ilaa intaad ka dhammaanayso insha allahu tacaala haddii aad eh, dhegta u raariciso waad fahmi doontaa insha allahu tacaala wax fara badan oo kaa dahsoonaa haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala silsilada markaa markaan diyaarinaya walaalayaal dabcan kutubada hore ee taariikhdii islaamka ka warramaysay kutubada qadiimiga ah, waxoogaa waan mutaalacayay laakiin kitaabka aan inta badan xigan doono ama aan kasoo xigtay weliba khaasatan min naaxiyati tasalsuli taariikhi marka ay noqoto silsilada taariikh xagga taariikhda siday isugu xigto waa kitaabka uu qoray doctor daariqa suwaydan oo isagu si aada u farshaxamaysan oo mucaasira ayuu u qoray marka qaab tasalsul ama siday isugu xigtay dhacdooyinku isaga ayaan inta badan xigan doona insha allahu tacala waan soo qaadan doonaa haddii la ka dhiga insha allahu tacaala mawduuceennana wuxuu ka yani barnaamijkeena aandhahno wuxuu ka koobnaan doonaa waaxo waaweyn ama qaybo waaweyn qaybta ugu horeysa waxaan kaga warami doonaa taariikhda eh, dhulka filastiin iyo eh, ee ka horreysay islaamka yacni barbilowgii markii ugu horreysay bani aadamku uu soo dego dhulka filastiin ilaa iyo lasoo gaadho islaamka intaasi waa qeyb qayb labaad waxa weeyaan laga soo bilaabo markii islaamku uu yimi ilaa iyo laga gaadhayo eh, waxa weeyaan markii ay saliibiyiintu ay kusoo duuleen bayt almaqdeska marka qayb saddexaadna waxay noqonaysaa Eh, waxa weeyaan salaaxuddiin alayubi radia allahu canhu waraximahu halgamaagii muslimiinta iyo halyeygii islaamka ee salaaxuddiin alayubi oo xoreeyey beytka muqadaska ah taarikhda halkaa ka bilaamaysa ilaa gaadhaysa dowladdii cuthmaaniyiinta qarnigii labaatanaad ilaa kun sagaal boqol shan iyo labaatankii meelaha ilaa dagaalkii labaad ee adduunka ayaynu soo gaadhsiinaynaa taasina waa qeyb sideeda u madax bannaan bay noqonaysa qeybta u dambaysa waxa weeyaan qeybta laga soo bilaabayo dagaalkii labaad ee adduunka ilaa iyo iminka marka oo aynu ka waramayno yahuuddu qaabkii ay kusoo gashay dhulka filistiin iyo dagaaladii ay galeen iyo qaabkii markaa ay muslimiinta looga qaaday ee looga xoogay iyo farsamooyinka ay adeegsadaan insha allahu tacaala waynu kusoo bandhigi doonaa haddii alla ka dhigo ugu dambeynna waxa aynu tilmaami doonaa caqiidada yahuudda iyo waxay rumaysan yihiin iyo afkaarahooda iyo kooxahooda ciddaa ka badan iyo diimahooda fara badan insha allah waa ka warrami doonaa haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala ugu horeyn waxaynu ku bilaabi doonaa ahmiyadda ay leedahay dhulkan barakaysan ee filistiin ahmiyadda iyo muhiimadda iyo fadliga dheer dheeraadka ay leedahay ilaahay baa horta fadliga ay leedahay iyo barakada ay leedahay qur-aanka inoogu sheegay sidoo kale sunnada nebigeenna waa laynoogu sheegaya axaadiista saxiixa sidoo kale culammada islaamka o dhan baa isku waafaqay caqliga iyo waxa weeyaan maankuna saasuu ku siinaya aynu ku bilowna qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyihi ilaahay fii suurati lisra wuxuu ku bilaabay aayadda koowaad isagoo ka warramaya markii habeenkii la carrowsiiyey nabigeena sala allahu alay wasalam ayuu alla wuxuu yidhi subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu ilaahay baa xumaan iyo nuqsaan baa ka nasahan carrowsiiyey addoonkiisii moxamed kasoo carrowsiiyey masaajidka xurmaysan ee makata almukarama geeyeyna masaajidka bayt almaqdeska alladii masaajidkaasoo baaraknaa xawlahu aanu barakaynay hareerihiisa marka masaajidka baytilmaqdesku keligii ma barakaysna ee waxaa barakaysan sidoo kale yacni hareerihiisa oo dhan waa dhulka falastiin oo dhan iyo guud ahaan dhulka sham shamna marka aynu silsiladan aynu ka warramino sham waxa looga jeedaa oo aynu uga jeedinaa waa waddanka suuriya iyo magaalada dimishk suuriya guud ahaan iyo urdun iyo waxa weeyaan lubnaan iyo filistiin afartaa dal baynu joognaa insha allahu tacaala gobol ka mida waxa weeye culamada qaar ciraaq meel kamida iyo eh, jasiiradda carbeed marka sham la weyneeyo way soo gudageliyaan laakiin wadamadaasaa ugu waaweyn dhulka sham marka loo jeedo marka waaya markaa sham oo dhan ayaa marka waxa weeyaan barakaysan sidoo kale ilaahay aayad kale wuxuu ku dhahay qur-aankiisa isagoo ka warramayay nebi muuse calayhi salaam ayaa ilaahay wuxuu dhahay yaa qowmi idkhulu larda almuqadasa alatii kataba allahu lakum qoomkaygiyo waxaad gashaan dhulkan muqadaska ah ee alla idiin qoray dhulka muqadaska wahalkee waa dhulka filistiin ilaahayna wuxuu u qoray reer bani israa'iil hadda ka hor intaanay waalan inamaanay kufriga ku dhicin hase ahaatee ilaahay markii dambe waa ka xarimay oo ayagaaba diiday siday noo soo socoteen taarikhda ku baran doono insha allahu tacaala marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhulka arda almuqadasa dhulka muqadaska buu alla ku tilmaamay muqadasna waxaa looga jeedaa waa dhulka daahirka ah ama waa dhulka nadiifta ah weeya aayad kale wuxuu alla uu ku yidhi subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya nebigiisi ibraahim iyo nebi luut calayhim asalaam oo labadooduba ka hijrooday dhulka ciraaq ayaa waxay aadeen dhulka shaam ilaahay baa wuxuu dhahay wanajaynaahu wa luutan ila alardi alatii baarakna fiiha lilcaalamiin waanu soo badbaadinay nebi ibraahim iyo nebi luut oo wada socdaba xaggay aadeen ila alardi alatii baarakna fiha lilcaalamiin dhulkii loo barakeeyey caalamiinta dhulka loo barakeeyey caalamiintuna waa dhulka filistiin iyo guud ahaan dhulka shaam ayay aadeen calayhum asalaam labadaa nebi sidoo kale ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay in nebi sulaymaan loo sakhiray dabaylaha markaa loo sakhiray iyo jinka dabaylaha markuu alla ka warramaya wuxuu yihi walisulaymana riixa caasifa ilaahay wuxuu u sakhiray nebi sulaymaan yacni dabaylihii darnaa tajri biamrihim waxay ku soconaysaa dabayshu waxay ku soconaysaa amarkiisa nebi sulaymaan baa faraya amarkiisay ku soconaysa xaggay geenaysaa ila alardi alatii baarakna fiiha dhulkii la barakeeye bay geenaysaa dhulka la barakeeye ee uu sulaymaan uu deganaana waa halkee waa dhulka sham ama guud ahaan waa magaalada qudus e, yani gaar ahaan magaalada qudus guud ahaana e, wadanka filistiin iyo markaa dhulka sham weeyaan waayahay sidoo kale ahmiyadda ay noo leedahay waxaa kamid a ah nahay muslimiin waa qibladii koowaad ee islaamka ilaahay baa markaa qiblada ka bedelay oo wuxuu u bedelay ilaahay qiblada kacbada inaynu u jihaysano xagga kacbada ilahay baa quraanka ku sheegay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waxaytumaa kuntum fawalluu wujuhakum shadrahu ilahay wuxuu dhahay nebigii ilaahayow waa maxamed baa lala hadlaya waanu aragnay gadgadoonka wejigaaga ee waxaanu kuu jihaynaynaa qiblo aad raalli ka tahay ee meel kastoo aad joogtid waxaad u jihaysataa qiblada iyo xaggaa kacbada u jihayso muslimiintuna meel kastoo ay joogaan ayaguna ha u jihaystaan xaggaa iyo qiblada ayuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala sidaa awgeed dhowr iyo toban bilood ee magaalada madiine markuu nabigu joogay wuxuu u tukanayay xaggaas iyo baytilmaqdeska ayaa qibladiisii koowaad ayay ahayd marka baytilmaqdisku waa qibladii koowaad ee muslimiinta weeyaan sidoo kale nabigeenu xadiis kaloo saxiixa wuxuu ku dhahay isagoo ka waramaya fadliga masaajidkaasi uu leeya wuxuu yidhi laa tushaddu riixaal ilaa fi alaaa masaajida saddex masaajid yani ilaa ilaa alaaa masaajid saddex masaajidun ayaa loo xidhxidhaa safar buu yidhi masjid alxaraam waa masaajidka xurmaysan ee makata almukarama masjid alrasuul masaajidka rasuulka ee magaalada madiina wa masjid alaqsa iyo masaajidka baytalmaqdeska ee ku yaala magaalada qudus weeyaan saddexdaa safar ayaa la gali karaa oo aada u xidhxidhan kartaa masaajidada salaadaad ku tukatidna waa salaad baraka badano lama mid aha salaadaha masaajidada kale oo eh, masaajidka qudus salaada lagu tukado axaadiista saxiixa waxay tilmaamaysaa inay udhigmayso laba boqol iyo konton salaadood ay udhigmayso oo nabigeenu wuxuu dhahay salaad lagu tukado masaajidkaygu eh, ayaa kun salaadood udhiganta marka afar marka loo qabiyo kun ayay udhigantaa ayuu dhahay nabigeenu salaada lagu tukado baytalmaqdes markaa laba boqol iyo konton saasaa xadiiska saxiixa uu tilmaamay dabcan way jiraan riwaayo kale riwaayado kale oo tilmaamaya in salaada lagu tukado baytlmaqdisku ay u dhigmayso khamsamiat salaa yacni shan boqol oo salaadood laakiin culummadu sanadka ayay ka hadlaan markaa xadiiska calaa kulli xaal isku soo kuubo salaada lagu tukado baytlmaqdisku lama mid noqonayso salaada lagu tukado masaajidada kale adduunka ku yaal waayo masaajidkani wuxuu dheer yahay masaajidada kale waa masaajidkii labaad ee dunida laga yagleelo ama dhulka laga taago weeya oo xadiiskii saxiixa ahaa ee markaa imaamu muslim soo saariyey abadar alkhafaari saxaabigaasaa nebiga wuxuu weydiiyey wuxuu dhahay yaa rasuul allah ayu masjidin wudica awalan fi lardi yacni dhulka masaajidkeebaa looga hortaagay nebigu wuxuu dhahay masjidulxaraam waa masaajidka xaramka ayaa ayaa lagu ugu horreeyey deetana waxaan dhahay buu dhahay abudar yaa ku xigay wuxuu yidhi nebigu waxaa ku xigay masjid alaqsa masaajidka quduse masjid aqsa loo yaqaano ayaa ku xigay markaa waxaan ku dhahay buu yidhi imise sana u dhexeeyey wuxuu dhahay nabigu arbacuuna sanatan afartan sanadood ayaa u dhexaysay buu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam waayahay marka nabi aadam iyo nebi wiilkiisii shiith ayay culimadu dhahaan ayaa ahaa ciddii ugu horeysay ay dhistay kacbada dhistay walow qaar kale ay dhahaan malaa'ig baaba dhistay marka laakiin haddaynu nidhaahno nabi aadam baa dhisay iyo wiilkiisii shiith calayhum labadaas ha dhisay haddaynu idhaahno kacbada sidoo kale labadoodaas ayaa haddana waxay dhiseen yacni baytulmaqdeska aasaaskay markii ugu horreysay ayagaa dhisay ayaanu leenahay marka waayo afartan sanadood oo keliya ayuunbaa u dhaxaysay markaa dhismaha kacbada weeyaan iyo markaa baytulmaqdes nebi ibraahim markuu kacbada uu dhisayo kacbadu way jirtay waagii hore laakiin way burburtay si aawadeed nebi ibraahim kacbada sare ayuu u qaaday waa sara u uqaadihii kacbada ilaahay baana qur-aanka inoogu sheego waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu rabbana xusa markuu nebi ibraahim sare u qaadiyey aasaaska ama seeska kacbada isaga iyo ismaaciil waay sidoo kale baytalmaqdeska fadligiisa waxayna tusinayaa waa masra nabiyina waa meeshii loo carowsiiyey nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam oo nebigana sidoo kale micraajka iyo meeshii laga duuliyena waa halkaa oo dhagax sakradka maaratay masaajidka loo yaqaano qubatu sakra koofiyadan dahabiga ah meesha ay koofiyadan dahabiga dhagaxa weyn ay ka hooseeya ayaa ah dhagixii markaa waxa weye nebigeena laga duuliyay ee uu xagga samada uu ku aaday markaa dee samadii toddobaad iyo ilaa iyo xaggaa uu aaday cinda sidrati lmuntaha cindaha jannatu lma'wa id yaqsha sidrata maa yaqsha maa zaaqa albasaru wamaa taqa laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa uu ilaahay uu ka warramaya weeyaan subxaana wa tacala fi sidaa awgeed dhagaxaas nabiga laga duuliyey sal allahu alayh walihi wasalam waxa ay culimmadu xitaa ay ku tilmaameen inuu muqadas uu yahayo oo sida xajarul xajarulaswadka dhagaxa madowey kacbada sidaas oo kale isaguna inuu muqadas uu u yahay bay dhaheen culimadu markaa ay dhaheen marka waaba meeshii nabigeyga loo carowsiiyey nabigeygiibaaba tegey sal allahu alayh wasalam waana masaajidkii nabigeenu uu ku tujiyey markaa nebiyada iyo ambiyada imaam alambiyaai walmursaliin imaamkii tujinaya maxay nebiyada oo dhan iyo rusulada oo dhan marka sala allahu alayh wasalam sidoo kale dhulka sham iyo guud ahaan dhulka sham gaar ahaana baytalmaqdes waa meeshii laga soo bixiyey yani nebiye aada iyo aada u tiro badan waa mabcath ilambiya weeyaan nebiyo badan baa laga soo saaray waxaa ka mid a ah nebiyadii laga soo saaray nebi isxaaq nebi yacquub nebi ismaaciil baa ku dhashay sidoo kale waxa weeyaan nabi yuusuf baa ku dhashay sidoo kale subxaan allah eh, waxa weeya sidoo kale nebi daawuud nebi sulayman eh, nebi zakariya nebi yaxye nebi ciise kullu haaulaai lambiya nebiyadaasoo dhan xaggee laga soo saaray dhulka falastiin weeyaan ayaa laga soo saaray sidoo kale nebiyaduna waa lagu aas markii hore waa laga soo saari jiray haddana waa lagu aasay oo dee xabaalahoodaba ah waxa weeya nebi ibraahim halkaasaa lagu aaso eh, sidoo kale wiilkiisi nebi isxaaq nebi yacquub sidoo kale waa lagu aas nebi yacquub wuxuu ku dhintay masar meydkiisa waa lasoo qaaday filistiin baa lagu aas yacquub markaa nebi yacquub calayhi salaam wiilkiisii nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam isna nin masaariya buu ahaa isna masar buu ku geeriyooday hase ahaatee isna waa lasoo qaadayo meydkiisiiyo nebi muuse xilligiisi yacni muddo dheer kadib ayaa nebi muuse uu soo qaado waxaa laleeyahy wuxuu ku aasay yacni dhulka barakaysana filistiin baa lagu aas oo xabaashiisu ay tahay markaa nebi yuusuf sidoo kale waxaa lagu duugay oo lagu aasay nebi daawuud nebi sulaymaan nebi yaxye nebi zakariya marka marka waa marqadil lambiya weeyaan waa meeshii xabaalihii nebiyada oo dhan subxaan allah ama nebiyadu meesha soo bixi jireen kadibna ay ku geeriyoon jireen oo ay jeclaayeen inay ku dhintaan sidaa awgeed ayaa nebi muuse calayhi salaam markii uu doonayay inuu furto dhulka filistiin ee ay u suurtoobi weydo yahuudi ay madaxad kaatay ayaa wuxuu rajeeyey in ilaahay wuxuu ka baryey inuu alla uu ku aaso ama yani meesha lagu xabaalaya ay noqoto meel u dhow baytlmaqdes nabigeenana wuxuu dhahay sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yihi haddaan halkaa joogi lahaa waan idin tusi lahaa qabriga iyo xabasha nabiyullahi muuse calayhi salaam wuxuu tilmaamay cinda kathiib alaxmar meesha maaragtay tamuuxda ah taagada ah dheer ayaa meel dhagax laga tuuro ayay u jirtaa buu dhahay nabigeenu sala allahu alayh alihi wasalam ayay u jirtaa buu yihi baytlmaqdes sidaa awgeed nabi muuse laftigiisii iyo walaalkii nabi haaruunna waxa weye dhulkan barakaysana filistiin ayaa marka lagu aasi waana meeshii ay jeclaayeen in lagu xabaalo marka waayahay dhulka barakaysana filistiin waxaa kaloo khayrkiisa ku tusinaya markaynu ka nimaadna nebiyada laga soo saaray waxa ku tusinaya waa dhul mustaqbalka dajaal cawarku gelayo sida awadeed xadiiskii axmed ibn xambal uu soo saaray wuxuu lahaa annahu sayadharu cala alardi kulliha yani wuxuu yani ninkaas dajaal cawarku uu kasoo ifbaxayaa ama uu marayaa dhulka oo dhan marka laga reebo ila alxaram masaajidka xaramka marka laga reebo wa bayt almaqdes iyo masaajidka qudus marka laga reebo sidoo kale riwaayinka kale waxay tilmaamayaan iyo masaajidka magaalada madiina marka saddexdaa masaajid ma gelayo yani dajaalku ma gelayo nabigu waxaa kaloo dhahay sala allahu alay wasalam isagoo guud ahaan dhulka sham oo dhan ka warramaya wuxuu dhahay sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi duuba lishaam waxaa u sugnaaday reer sham yacni wanaag fara badan qulnaa liayi daalika yaa rasuul allah saxaabadii baa waxay dhaheen maxay ku heleen reer shaam fadligan oo dhan rasuulki ilaahayow markaa rasuulku wuu ka jawaabo wuxuu yidhi lianna malaa'ikata araxmaani baasidatun ajnixataha calayha sababtoo ah malaa'igta ilaahaye raxmadda u qaabilsan ayaa baalasheeda ku fidisay korkooda dhulka shaam marka ayuu tilmaamay nabigeenu sala allahu alayh waalihi wasalam haddaynu intaa kaga nimaadno ahmiyadda iyo barakada iyo fadliga iyo dheeraadka ay leedahay dhulkan barakaysan ee filistiin aynu usoo dhaadhacno insha allahu tacaala taariikhdii dhulka filistiin markii ugu horreysay insaan uu dego dhulka filistiin lama garanayo bidabd yani lama yaqaano xilligii ugu horeysay qof insaan ah ama bani aadam ahi uu istaago ama uu dego dhulka filistiin lama garanayo hase ahaatee yacni afar iyo toban kun oo sanadood ka hor nebi ciise dhalashadiisii ayaa waxay sheegeen taarikhyahanadu in la helay aathaar dad la dhaho natuufiyiin natuufiyiin laakiin dadkaasi meel ay ka yimaadeen iyo cid ay ahaayeen lama yaqaano sideed kun oo sanadood ka hor dhalashadii nabi ciise waxaa la tilmaamaya waxaa laga helay aathaar iyo raadad baa laga helay magaalada la dhahdo ariixa ayaa waxaa laga helay yacni in deegaanka la deganaan jiray oo magaalo ahaan oo dad ay deganaan jireen aathaar tilmaamays ayaa la helay bay dheheen afar kun iyo shan boqol oo sannadood ka hor yacni dhalashadii nabi ciise calayhi salaam ayaa waxaa la helay aathaarta tilmaamaysa nimanka la dhahda kancaaniyiinta taana waa isku waafaqsan yihiin markaa taarikhyahanada muslim iyo gaal oo kancaaniyiintaas iyo qabiil kaloo la dhahdo markaa amuuriyiin oo kasoo qaxay jasiiradda carbeed carab bay ahaayeen jasiiradda carbeed kasoo qaxay ayaa waxay deegaan ka yeesheen dhulka filistiin ayay ka yeesheen waayahay nimanka carbeedda markaa dhulka degay waay carabtaa degan markaa waxay deganaayeen bay dhaheen suhuula sham yacni hawdka ama dhulka bannaanada ah ee dhulka sham ayay deganaayeen iyo filastiinaagaasay deganaayeen kancaaniyiintii deganada carbeed ayaa u qaybsantay dhowr nooc bay dhaheen yabuusiyiin kuwa la dhaho oo kancaaniyiintaasun kamida ayaa waxay degeen magaaladan qudus la dhahdo markii ugu horreysay kadibna qabaa'ilo kaloo iyadana finiiqiyiin iyo camuuriyiin la dhaho iyaguna waxay degeen bay dhaheen buurala buuraha dhulka filistiin ayay degeen marka dhulkaas waagii hore waxaa loo aqoonsanaan jiray in la dhaho beledulkancaaniyiin waa beledkii iyo dhulkii kancaaniyiinta nimankii carbeed ee ka soo qaxay jasiiradda carbeed ay deganaayeen waa goorma waa muddo kumanaan sannadood ka hora yacni intaanay yahuudi reer bani israa'iil intaanay imanin weeyaan waay marka yahuuddu sida u sheeganaysaa oo ay u dhahaysaa dhulka annaga iskale dhulka ma laha yahuuddu qaxoonti bay ku yimaadeen dhulka markaa asalkeeda sida taarikhyahanadu ay isku waafaqeen waxa iskale niman kancaaniyiin oo carab la dhaho oo carabta ka yimi ayaa iskale oo deegaanka kumanaan sannadood deganaa waaya haddii aynu intaa ka nimaadno yacni sanado badan kadib waxa magaalada ku taalla magaalo ku taalla dhulka ciraaq waxa ku dhashay nebi ka mida ah nebiyada ilaahay waa nebi ibraahim weeyaan magaalo la dhaha la tilmaamaya ur ur baa la dhaha baa la yidhi magaalada qabiilkiisuna qabiil la dhahda kildaaniyiin bay ahay oo waxay caabudi jireen ba la yidhi waxay caabudi jireen marka kawaakibta iyo meerayaasha iyo dayaxa iyo xidigaha iyo wixii dhalaala iyo wixii ifaba way caabudi jireen iyo ilaah bay ka dhigan jireen marka marka nabi ibraahim isagoo wiil yar ah oo aada u yar ayuu ilaahay wuxuu siiyey subxaana wa tacaala rushdahu hanuunkiibu alla siiyey subxaana wa tacaala ilaahay baa doortoo nebi mu noqday dabadeedna isagoo wiil yara qisadiisu waa macruuf waa la yaqaanaay waa kii burburiyey sanamyadii markaas ehelkiisii dadkoosu iyo qabiilkiisu ay caabudi jireen buu burburiyey wuxuu soo reebay markaa kii ugu weynaa oo keliya seeftii buu qoorta u suray dabadeedna nimankii ayaa ku naxay arkay ilaahyadoodiioo la burburiyey dabadeedna waa kii ilaahay inooga warramay subxaana wa tacaala ee ay isweydiinayeen ee ay lahaayeen qaaluu man facala hada biaalihatina yaa sidan u galay ilaahyadayadii bay dhaheen dabadeedna way isu jawaabeen oo waxay dhaheen buu ilaahay inagu yidhi qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim qaaluu faatuu bihi cala acyuni innaasi lacallahum yashhaduun waxay dhaheen wiil yar baa la sheeg sheegayayo ibraahim la dhaha weeyaan ayaa sidan u galay halla soo kaxeeyo dadka halla horkeena baa layidhi waa la horkeena waa la weydiiyey su-aasha waxaa lagu yidhi qaaluu a anta facalta haadaa biaalihatina ya ibraahim ibraahimo madaa sidaa u galoo burburiyey ilaahyadayadii marka nebi ibraahim caqligoodu doonaya inay dib ugu laabtaan markaasu wuxuu yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun ee waxa sidan u galay buu yidhi waa ilaahan weyne sanamkan weyne halkan yaalla ayaa kuwii yaryaraabuu ka cadhooday oo wuu hinaas dabadeed intuu seeftii qaatay buu burburiyey faashtii buu ku la dhacay kuwa yaryaraa markaasi dib isugu noqdeen dheh warkaal isanamku wax ma lan kara wax ma dili karaa farajacuu ila anfusihim faqaaluu innakum antum الظaalimuun huma nukisuu calaa ru'uusihim laqad calimta maa haaulaai yantiquun intay dib isugu laabteen bay dhaheen war waxan wax hadli karaya ma haddana intay madaxa soo fororsadeen bay dhaheen ibraahimow waad ogtay kuwan inaanay ahayn dad yani sanam aan hadlin inay yihiin oo aan hadalkaba aqoonin waad og tahay bay ku dhaheen nabi ibraahim markaas dacwaduu doonaya inuu gaadhsiiyo wuxuu ihi qaala atacbuduuna min duuni illaah maa laa yanfacukum walaa yadurukum oo ma ilaahay sokadii ayaad caabudaysaan waxaan waxna idin tarayn nafcina idin lahayn darri iyo dhibna idin keensanayn uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah wuxuu dhahay uf baa laydinka yidhi idinka iyo waxaad ilaahay qayrkii caabudaysaan way cadhoodeen markaa qaaluu xariquuhu bay dheheen hala gubo wansuruu aalihatakum markaa way waxay isku dayeen inay gubaan kadibna ilaahay baa ka badbaadiyey qisada waa macruuf ilaahay baa qur-aanka ku sheegay qulnaa ya naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim naartii gubaysay buu ilaahay wuxuu ka siibay qaanuunkii ay wax ku gubaysay ilaahay wuxuu dhahay naaray naar ahow holacsanow oo yani carabadaaduna si haw holcaan mana u dhowaanaysid nabi ibraahim oo waad nabadgelinaysa markaa mucjisadaasi markii ay dhacday ilaahay baa ka badbaadiyey nebi ibraahim nebi ibraahim waa soo baxay isaga iyo wiil uu adeer u yahay oo la dhaho luut ibnu haaraan waana nebi luut weeyaan adeer buu nebi ibraahim u ah iyo waxaa isu soo raacay xaaskii nebi ibraahim calayhi salaam oo saare ahayd oo ay laleeyahay saare iyo nebi ibraahim ibraahimna ilmaadeer bay ahayn dhammaantood way isu soo raaceen oo waxay aadeen dhulka filistiin ilaahay baan inooga sheegay muxuu ilaahay u dhahay fa aamana lahu luut nebi luut baa horta wuxuu rumeeyey nebi ibraahim sidoo kale ilaahay aayad kale wuxuu inoogu sheegay wanajaynaahu walutan ila alardi alatii baarakna fiiha lilcaalamiin nebi ibraahim iyo nebi luutba waxaanu geynay ooanu badbaadinay dhulkii barakaysnaa ee caalamiinta loo barakeeyey bu ilahay yidhi subxaana wa tacaala markaa dhulka shaam ayay aadeen dabcan nabi luut isaga qoomkii luut baa loo diray dhulkan urdun iyo webiga urdun aagaas ayaa waxa weeyaan ay ahayd ama badda dhimatay baxrilmayit aagaas ayay deganaayeen qoomkii luut nebi ibraahimna halkaasuu isna xarun uu ka yeeshay baytlmaqdeska iyo magaalada qudus iyo guud ahaan dhulka shaam oo dacwaddu halkaas uu ka fidin jiray nebi ibraahim waxaa loo dhalay wiilkiisii ismaaciil oo xaaskiisii haajara u dhashay waxaa kaloo markaa loo dhalay wiilkiisii isxaaq oo saare ayaa u dhashay labadooduba falastiin ayay ku dhasheen hase ahaatee waa kii qaaday haajare iyo ismaaciil ee geeyay magaalada maka qisadii macruufka ahayd nabi isxaaq isagu wuxuu kusoo hadhay falastiin wuu ku dhashay wuu ku koray wuu ku kobcay wuxuuna ku dhalay wiilkiisa markaa loo yaqaano yacquub calayhi salaam oo nebi yacquub ahaa israa'iiliyiintu waxay tilmaameen sidoo kale yahuuddu waxay soo wariyaan in yacquub sidoo kale uu lahaa walaal ay mataana ahaayeen oo la dhihi jiray ciisu oo markaan ka warramayno caqiidada yahuudda ayaan sheegi doonaa waxay ka rumaysan yihiin iyo sida labadaa nin dhibaatadii dhex martay ayaan eh, idiin sheegaya siday iyagu sheegteen weeyaan allahu aclam marka iyagu say sheegteen weeyaan ilaa dabcan kutubtana way xariifeen wayna ka been sheegaan had iyo jeer ale nebiyada calaa kulli xaal nebi yacquub isaguna wuxuu ku dhashay dhulka filistiin marka isagu labaxaas ayuu qabay liya iyo raaxeel waxay u dhaleen carruurtii faraa badneed iyo laba dumar oo kale bay tilmaamayaan oo addoommadiisa ahaa koob iyo toban carruura buu dhalay iyo nebi yuusuf calayhi salaam nebi yuusuf warkaa waa kii eh, addoonka noqday masar laga iibiyey kadibna ilaahay baa jeelkii kasoo saaray wuxuu noqday maxay wasiirkii dhaqaalaha ama wasiirkii maaliyadda ee boqortooyadii weyneed ee dhulka masar marka xilligaa waxa ka dhacday abaar baa waxay ka dhacday dhulka filistiin oo masar ayaa waxay ka talinaysay sidoo kale falastiin masar iyo falastiin xuduud bay wadaagaan oo isku dhajisan yihiin bade marka masar boqorkii masar ka talinayay ayaa sidoo kale ka talinaya falastiin marka markii majaacadii abaartu ay ku dhacday dhulka falastiin oo ay soo gaadhay nabi yacquub reerkiisii waa kii diray carruurtiisiiyo ku lahaa masar taga oo nin boqoroo wanaagsan baa la sheego dadka wanaajiye alaabta inooga soo qaada waa kuwii markaa kadis ah ay isu arkeen nabi yuusuf iyo walaaladii qisadii macruufka ahayd dabadeed nabi yuusuf markuu isu sheegay muxuu dhahay idhabuu biqamiisii haada qaada khamiiskaygan ama shaatigaygan qaada faalquuhu calaa wajhi abii ya'ti basiira oo waxaad ku tuurtaan wejiga aabbahay nabi yacquub calayhi salaam waanu indhabeelay markaa oohintii badneed iyo dhibaatadii badneed ee soo gaadhay awgeed buu la indhabeelay dabadeedna indhaha markaa ayaa u fiiqmayo indhihiiba alla soo celinayaa buu yihi markay nabi yuusuf waxaa kale uu sii raaciyay eeg aayaddaas qeybtaa dambaan ujeednaa maxalu shahiidkeena waa inta dambe dhegayso wuxuu alla yidhi wa'tuunii biahlikum ajmaciin waxaanad ii keentaan buu yidhi nebi yuusuf dhammaan ehelkiina oo dhan ajmaciin dhammaantood ii keena marka dhammaantood nebi yacquub carruurtii uu dhalay oo isaga ka farcantay iyo caruurtii awooga u ahaa dhammaantood way qaxeen eeg hadda way qaxeen xaggay ka qaxeen dhulka filistiin xaggay aadeen masar maxayay ugu tageen wiilkiisii markaa nabi yuusuf baa loogu tegay oo boqor ahaa de markaa subxaan allah nin siyaasiya ahaa marka calayhi salaam markaa reer bani israaiil hal jiil kumay dhamaysanin falastiin eeg markuu nabi ibraahim yimi wuxuu nebi ibraahim wuxua muhaajir wuu usoo qaxay dhulka isagu dabcan nabi ibraahim dhulka mu aasaasin kancaaniyiintii baa deganeed xilliga isxaaq wuu ku dhashay ha ismaaciilna wuu ku dhashay ismaaciil isagu wuxuu aaday isagu dhulka carabta nabi isxaaq baa isaguna wuxuu ku dhalay nabi yacquub yaquubna waayo yacquubna waa farcanta waa meeshay kasoo farcameen reer bani israa'iil waa meeshay kasoo farcameen caruurta reer bani israa'iil loo yaqaano waayahay nabi yacquub isagu kumu yacni wadanka isagu markuu ku dhashay wuu ka qaxay isagii carruurtiisi dhammaantoodba way ka qaxeen marka hal jiil eeg kuma dhamaysanin marka yuhuudda waxaanu leenahay sideebad u sheeganaysa dhulka leedihidiin nabi yacquub meesha wuu deganaa yes laakiin wuu ka qaxay masar buu aaday subxaan allah marka ma laha dhulka dhulka waxaa originaali iskale kancaaniyiin ayaa iskale markaa sheegashada yahuuddu wax ka jiraa ma jiraan subxaan allah waayahay nabi yacquub markaa farcantiisii ciddii kasoo farcantay ayaa waxa loo yaqaanaa banu israa'iil israa'iilna magacan waxaa loo yaqaan yaqaanaa nabi yacquub baa loo yaqaanaa oo waa magacuu leeyahay nebi yacquub israa'iilna macnaheedu waa sida cabdilaahi oo kale il luuqadii kelmadii magaranaysaa iil kelmadda la dhaho ereygaas wuxuu eh, la macnay yahay allah luuqadda cibraaniga allah buu la macnayay marka israa'iil jibraa'iil eh, mikail israfiil soo ma jeedid daniel magacyadaasi waa cabdilaahi cabdiraxmaan cabdishakuur cabdilxaliim cabdilkafuur luuqadihii eh, yani cibraaniga ahay marka israa'iil macnaheedu waa addoonkii ilaahay sidaas ayaa markaa saxda ah waa sida saxda ah weeyaan inuu addoonka ilaahay uu yahay laakiin yahuud maadaama ay yahuud yihiin walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxay kutubtooda ku qoreen khaasatanna ama gaar ahaanna kutubta markaa iminka rumaysan yihiin towraadka u yaqaanaan ama bibaleka qeybtiisa hore khaasatanna cutubka la dhaho walciyaadu billah eeg cutubka labiyo soddonaad faqradda labiyo labaatan ilaa labiyo soddon waxay ku qoreen inuu yacquub la dagaalamay ama ula feedhtamay ilaahay walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin bale u fiirsada sida ilaahay uga xadgudbayaan walciyaadu bilah yahuud ilaahay buu la feedhtamay bay dhaheen deetana ilaahay baa wuxuu ku yidhi walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin ayaa wuxuu ku dhahay israa'iil baa lagu dhahaa waayo waxaa tahay nin la dagaalamay ilaah iyo dad ba la dagaalamay walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin ayaa latiif ilaaha latiifkaa baan ka magan galnay kufrigood iyo gaalnimadood sidaa awgeed israa'iil baa loo bixiyey bay dhaheen yahuud magaciisa israa'iil halkaasaa looga marka dawladda israa'iil ee iminka jirta yahuudda ah magacan israa'iil maxay u qaadatay maxay dowlad yahuud ula bixi weyday magacyo kale ula bixi weyday leanno yahuuddu waxay u jeedaan markay israa'iil dowladdooda ula baxayeen waa kuwii la dagaalamay ilaahay ee ka adkaaday iyo bani aadamka la dagaalamay ee ka adkaaday weeyaan walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin wa hada min kufrihim waa gaalnimadooda iyo markaa waxa weeyaan kibirkooda weeyaan walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin Eh, nabi yacquub calayhi salaam intii uu joogay filistiin waxaa la tilmaamayaa in uu dhisay eh, masaajidka qudus eh, inuu dhisay laakiin mabuu ku hakanin bay waa kii iskaga tegay isagiiyo ubadkiisaba dhulka falastiin waa kuwa iskaga yimaadeen taa waan isla qaadanay intii haddaba xiliyadaas waxaa la tilmaamaa waxa dhulka falastiin yimi niman iyaguna soo qaxay oo kasoo qaxay jasiirad crete la dhaho ku taala badda mediterranean sea badda baxrilmuabyad baxrilmutawas mediterranean ka soo qaxeen falastinna waxaa haystay baa nidhi masaarida masaaridii markay haysatay falastiin iyo dagaal baa dhex maray nimankaa soo qaxay calaa kulli xaal nimankiina waxay degeen waqooyiga falastiin ayay soo degeen nimanka waxaa la dhihi jiray magacooda balast balasatia ayaa loo yaqaana balast marka balastigaas qabiilka balasti la dhaho ayaa waxay isguursadeen kancaaniyiintii asal ahaan deganaa dhulka filastiin markay isguursadeen way isdhex galeen dabadeedna guud ahaan waxaa loo bixiyay balastiin dadka balastiniyiinta deetana kelmadii maxay noqotay falastiin marka halkaas erayga falastiin uu ka yimi marka erayga falastiin halkaas ayuu ka yimi marka reer bani israaeil iyo yahuuddii waxay ku noolaayeen dhulka masar bay ku noolaayeen kadibna fircoon halisabaa qabsado addoonsaday suu doona ka yeelay kadibna sanadkii laba kun laba boqol iyo konton sannadood dhalashadii nebi ciise ka hor ayaa waxaa dhashay ama soo baxay nebiyullaahi muusa calayhi salaam oo rasuulkii ilaahay ah nabi muuse ilaahay wuxuu soo saaray si uu yacni reer bani israa'iil uga badbaadiyo dhibta iyo colnimada fircoon iyo sidoo kale inuu fircoon marka dee iyo qoomkaasaa loo soo diray qoomkii fircoon baa loo soo diray way ka kufriyeen marka sagaal aayadood buu tusay tisca aayad sagaal aayadood yahuudii nabi muuse la socotayna way ogaayeen sagaalka aayadood iyo mucjisadaba way la socdeen iyaguba gubada way la arkayeen fircoon oo kaliya may arkayn ama qoomu fircoon oo kaliya may arkaynin laakiin yahuudduna way arkaysay mucjisooyinka ka dhacaya nabiyullaahi muuse calayhi wa calaa nabiyina afdal asalaati watasliim kadibna waxaa dhacday mucjisadii abid ugu weynayd oo ahayd in baddii ay laba dhambal kala noqoto fircoon baa eryanaya yahuudi ama reer bani israa'iil buu eryanayay waay siduu u eryanayay ayaa baddiibaa markaa nebi muuse ushiibuu ku dhuftay laba buuro waaweyn bay noqdeen subxaan allah dabadeedna way ka gudbeen reer bani israa'iil fircoonna halkiiba alle ku halaagay oo uu ku qarqoomo ku maanshuubo u ku haftay isagii ciidankiisiiba baddii markay saa u dhaafeen ayaa waxay dhaheen ma rumaysnayn annagu eeg waa yahuuddii baa halkan sifada yahuudda ku bilaabaysa iyo qaabka u fakaraan nabi muuse ku dhahayn anagu maba rumaysninba inuu dhintay fircoon fircoonkii dee intaasoo sanadood addoonsanayay ee suu doona ka yeelayay halkii ilaahay uga xamdi naqi lahaayn dhihi lahayn ilaahay baa halaagay waxay dhaheen ma rumaysnin muusow maba kuma rumaysninba inuu dhintayba deetana ilaahay baa wuxuu nooleeyey fircoon maqaarkiisi iyo jidhkiisii ilaahay muxuu yihi falyawma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya maantan fircawnow badbaadinayaa jidhkaaga si aad ugu noqotid dadka kaa dambeeya waxay ku cibro qaataan fircoon oo badda ku jiraba alla soo saaray oo jidhkiisa alla soo badbaadiyey dabeetana isagoo meyda baa la hor keenay markaasay rumaysteen inuu fircoon uu dhintay subxaan allah markay saa u dhaafeen oo badii ay saa usoo gudbeen ayaa waxay arkeen waa yahuudi waxay arkeen qoom caabudaya ilaah yacni sanamya ka dhigtay ilaahyo saasay u egeen qalbigooday ku dhacday niu sanamyadan la yaab kale waa baxay deetani nebi muuse u yimaadeen waxay dhaheen ijcal lana ilaahan kamaa lahum alih anagana sanam noo yeel siday sanamyo u leeyihiin ilaahay baa inoo sheegay dhegeyso ilahay wuxuu yihi wajaawaznaa bibani israa'iila albaxr reer bani israa'iil baddii baa ilaahay ka badbaadiyey eeg waa baddii isla juudhadii badda laga badbaadiyeyba fa aatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum waxay soo dul yimaadeen qoom ku dul wareegaya ku dul dawaafaya sanamay leeyihiin qaaluu waxay dhaheen yaa muuse jacal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha muusew noo yeel annagana sanam sida kuwaasiba sanamyada u leeyihiin iminku alla ku soo badbaadi mucjisadii arid ugu weynayd ba alla ku tusay ilaahay baad kufriyo gaalnimo ula imanaysa yahuuday laa xawla walaa quwata illa billah dhegayso ilaahay wuxuu dhahay nabi muuse wuxuu yidhi qaala inakum qowmun tajhaluun ina haaulaa'i mutabarun maa hum fiihi wa baatilu maa kaanuu yacmaluun war jaahiliin baa bu kuwan waa baatil waxay wadaan waa kufriyo gaalnimo waxay ku halaagsamayaan ayuu nabi muuse waa iskaga tegey wuxuu kaga tegey qoomkii walaalkii oo nabi haaruun ahaa calayhi salaam isagu wuxuu aaday jabalu duur buurta duur buu aaday si uu waxyiga ilaahay uu ugala kulmo kitaabkii towraad loo soo siiyo afartan habeen buu ku maqnaa marka afartankii habeen ayay samri waayeen ee uu ka maqnaa nebi muuse ayay yahuuddii samri weday markaa waxay caabudeen sac bay caabudeen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ayay sac bay ilaah ka dhigteen oo nin la dhahday saamiri oo yahuudiya ku dhex jiraba naagihii yahuudda ahaan ayuu wuxuu ku yidhi dahabkiina xuliyuhim wixii isku qurxin jireen iyo fargaladii dahabkii gacmihii gashan jireen buu kasoo ururiyey markuu soo ururiyey ayuu dhalaaliyey dahabkiibuu dhalaaliye wuxuu ka dhigay wax u eg markaa sac sac dahaba sacina wuxuu ku tuuray ciid uu kasoo qaatay faraskii nebi markaa faraskii malaku jibriil calayhi salaam ayuu ninkaasi raadkii malaku jibriil markii badda maaragtay ilaahay uu ku badbaadinay ayaa wuxuu arkay baa la yidhi wuxuu arkay subxaan allah eh, raadkii faraskii malaku jibriil calayhi salaam deetana ciiddii buu soo qaatay uu ku riday deetana sacii baa ciyey sida sac uu lahu khuwaar buu ilaahay cod buu leeyahay ama ci la ah sida markaa saca caadiga subxaan allah sida saca caadiga deetana sacii ciye bay ku dul dawaafeen yahuudi ilaah bay ka dhigteen way caabudeen inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun iminku ilaahay uu kasoo badbaadiyay badda hadda eeg wayna caabudeen afartankii habeen oo keliyay samri waayeen subxaan allah waay nebi muuse nebi haaruun oo la joogay wuu ku qayliyey ilaahay baa inoo sheegay muxuu alla yidhi walaqad qaala lahum haaruun yaa qowmi inamaa futintum bihi wa ina rabbakum araxmaanu faatabicuunii waaticuu amri qaaluu lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa wuxuu ku dhahay nebi haaruun war qoomkaygiiyo waxan waa laydinku fitneeyey ee rabbigiinna aad caabudaysaan waa rabbiga raxmaanka ah weeyaan waxay dhaheen wallaahi baanaan ka dul dhaqaaqayn sanamkayagan ilaamaa intuu muuse uu ka soo noqonayo nebi muuse isagoo buurtii taagan buu ilaahay la hadlay muxuu ilaahay uu ku yidhi wamaa acjalaka can qawmika ya muuse nebi muuse qoomkaagii maxaa kaa soo dedejiyey nebi muuse wuu hadlay wuxuu yidhi qaala hum ulaayi calaa ahari wacajiltu ilayka rabbi litardaa rabbiyo kuwaasi diintaydii bay ku sugnaayeen waa yahuuddii reer bani israa'iil anna waxaan u soo degdegay si aan kuu raaligeliyo rabbiyow ilaahay baa markaa u sheegay in ay kuwii uu lahaa diinteyda ku sugan yihiin inay caabudeen sanam marka wuu cadhooday ilaahay wuxuu soo siiyey looxii towraad ahaa wuu soo qaaday wuxuu u yimid nimankii yahuudoo ku dul wareegaya sanamkii saca ahaa subxaan allah deetan intuu alwaaxii qaaday ayuu dhulka ku dhuftay marka waa alqal alwaax alwaaxii oo looxii kitaabkii qur-aanka ahaa iyo kala weyn waa towraad oo kale dhulka ku dhuftay cadhadii markaa subxaan allah walaalkiina timaha iyo intuu qabtay gadhka ayuu jiiday kaasu wuxuu leeyahay haaruna maxaad iigu soo sheegi wey markay qoomkani ay falka noocaasa ku kacan yihiin subxaan allah nebi haaruun baa hadle wuxuu ihi qaala yabna umma laa ta'khud bilixyati walaa bira'si walaalkaya hooyaday dhashayow gadhkayga iyo madaxayga toonna waxba ha jiidin Eh, waxaan ka cabsaday buu yidhi inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qawli waxaan ka cabsaday inaad idhaahdo reer bani israa'iil ayaad markaa kala tafaraaruqisay oo aad hadalkayga aanad ka helin arrintaasaan markaa ka cabsaday buu yidhi sidoo kale aayad kale ilaahay wuxuu inoogu sheegay subxaana wa tacaala inuu nabi haaruun uu yidhi wakaaduu yaqtuluunanii yahuuddani waxay ku dhawaatay siaan uga digaayo sanamkan inay idilaan wakaaduu yaqtuluunanii فلا تمش فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع الqowmi الظاalimiin ee haka farxi ha farxad gelinin inaynu isqabsanno laba nebi oo weeyaan waa haaruun iyo muuse oo labadaa nebi inaynu isqabsanay ka helayaan yahuudi iyo haku farxad gelinin buu yihi deetana nebi muuse gacmuhu sare u taagay rabbi اkfir lii waliakh ilaahayow aniga iyo walaalkayba noo dembi dhaaf buu yidhi subxaan allah dabadeedna ilaahay baa inkaartii iyo cadhadii kusoo rogay reer bani israiil yahuudi ilan ilaahay kayrkiiba cabu waa shirki akbar demb dembi la galo shirki la galo waa waxa weeyaan yani wax la macsi la galo waa toogu weyn ilaahayna ma dhaafo shirkiga moogta hadduu qofku ku dhinto walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ilaahay wuxuu soo ragay saamiri waxaa lagu xukumay ninkii falka noocaasa ka dambeeyey u dhoobdhoobay sanamka ilaahay wuxuu ku xukumay laamisaas lama taabanayo isna waxma ma taabanayo adduunyada intuu nooliyay aakhirana waxa weeyaan ilaahay baa la ballamay iyo cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa waa kow laa misaas buu dhahaya ina laka fi lxayaati an taquula laa misaas nolosha adduunya intaad nooshay waa laa misaas baad marka waxaa la yidhi laa misaas ayuu dhihi jiray markuu magaalada uu soo galo tuulooyinka markuu saa usoo galo wuxuu dhihi jiray laa misaas hay taabaninay hay taabaninay waxaa la yidhi war haddii la taabto maxaa dhacaya waxaa la leeyahay haddii la taabto ama uu isku qurmaya walciyaadu billah si bacteriyu isku noqonaya u dhimanayaa ama wuu ololayaaba saa aawadeed halkaa markuu soo socdo ayuu qaylinaya walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin uu leeyahay taabaninay subxaanala ciqaabtiisi kaa saasay noqotay walciyaadu billah aakhirana de ilaahay waa abaalkiisa waa leey kuwii kalena ilaahay wuxuu ku xukumay inay islaayaan towbadda keliya laga aqbalayo ama towbadda haddii doonayaan dambigooda laga masaxo waa inay islaayaan ilahay baana qur-aanka inoogu sheegay fi suurati lbaqara waid qaala muusa liqowmihi yaa qawmi inama inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla qoomkaygiiyo naftiinaad ku gardarooteen markaad sanam caabudeene ee iqtuluu anfusakum fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum ee ilaahay u toobadkeeno nafihiina dila waa la dilaya e, oo ilaahay ugu toobadkeena sidaa waa dil toogashaabo alla uu ku xukumay subxaana wa tacaala laakiin waa yahuud yahuuddii waxay tiri anagu maanaan caabudin sanamku way dafireen eg way dafireen subxaan allah waxaa la yidhi waad dafirteen soo maaha ku kastoo haddaba sanamka caabudo ilaahay calaamuu ka muuji meel webi ah ayay biyo ka cabeen ku kastoo sanamkii caabuday cijligii yani sacii caabuday afkiisa dhooba kusoo hadhay baa lidi qola kale waxay may wejigiisa huruud noqotay jaalle ma wejigaaba huruud caadiyu noqday markaasaa la gartay inuu ka mid yahay dadkii caabuday saca markaa dabadeed nabi muuse iyo qoomkiisiibaa isi soo raacay intii ayagu aan saca caabudin way laayeen way laayeen sidii loo leynayay waa l kumanaan kuno yahuuda ku dhimatay halkan subxaan allah dabadeedna nebi muuse markuu arkay dee dadkii dhimashadoodii inay farabadatay ayuu wuxuu doonay in uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ducaysto ilaahay uu weydiistay inuu fitnadan uu ka dulqaado deetana wuxuu ka soo xushay toddobaatan toddobaatankii ugu wanaagsanaa buu yahuudda soo xushay waa xulash deetana way israaceenoo buurta jabaluduur bay aadeen nabi muuse ayaa ilaahay buu si toosa ah ula hadli jiro wa kallamahu rabbuhu rabbigii baa la hadli jiray wuu la hadlay dabcan toddobaatanka kale iyagu dee ilaahay may maqlayn hadalkiisa laakiin waxay maqlayeen nabi nebi muuse iyo hadalkiisun bay arkayeen markii toddobaatankii ugu wanaagsanaa yahuuddu ay arkay nebi muuse hadlaya ayay nebi muuse markuu soo laabtay ayaa waxay dhaheen lan nu'mina laka xataa nara allaha jaara kumaba rumaynayno annagu ilaahay oo aadna tustid si cayaana aad noo tustid face to face weji weji aad noo tustid mooye kumaba rumaynayno muuse laa xawla walaa quwata ila billah ilaahay baa inoo sheegay marka wakhtaara muusaa qowmahu sabciina rajula limiiqaatina toddobaatan nin ayuu ka doortay qoomkiisii toddobaatankiina kufri bay ku dhaceen eg waxay dhaheen lan nu'mina laka kuma rumaynan iimaanba nalagama helayo ilaa aad ilaahayna tustid deetna ilaahay muxuu dhahay fa akhadadkum asaaciqatu antum tanduruun danab baa xagga samada kaga yimi iyagoo arkaya kow laba toddobaatankii ba way dhinteen nebi muuse keligiiba halkiisaa isu taagay subxaan allah toddobaatankii ugu wanaagsanaa yahuudduna way dhimatay muxuu alla subxaan allah laa ilaaha ila allah ilaahay buu iska baryey marka ilaahay buu iska baryey subxaanahu wa tacala in hiya ilaa fitnatuka tudilu biha man tashaa atuhlikuna bima facala sufahaa ilaahay ma waxaad nagu halaagaysaa maangaabyada waxay isfaleen ay qabteen ilaahay buu baryey ilahayna wuu ka aqbalay markaa ducadii nabi muuse calayhi salaam ilaahay muxuu dhahay toddobaatankii dhintay ayuu dib u soo nooleyey uma bacathnaakum min bacdi mowtikum lacalakum tashkuruun markaasaan dib u soo noolaynay kuwii dhintay toddobaatankii dhintay baa alla uu soo nooliyey waa mucjiso kale eeg eh, u tiri mucjisooyinka arkeen yahuud subxana waxna kuma qaadeen waay waa madax adayg macangag weeyaan walciyaadu billaahi rabbilcaalamiin ilaahay baynu ka magan galnay waayahay toddobaatankii markay soo noolaadeen ay ku noqdeen nimankii kale reer bani israa'iilintii hadhsanay ayaa tawraadii baa la faray kitaabkii tawraad inay ku dhaqmaan way diideen waa ka mallafan waa diideen ma raacayaan ma waa madax adayg oo iyagaa loogu yimaada walciyaadu billah dabadeedna ilaahay mucjiso kalu tusi markay diideen ayaa buur halkan taalla buu ilaahay sare intuu u qaaday ayuu sida daruurta dushooda saa u keenay markaasuu ilaahay wuxuu dhahay qasab iyo xoog ku qaata waxaa laydin faray ilahay baana qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacala waid nataqna aljabala fawqahum kaannahu dulla buurtii bu alla intuu sare u qaaday buu sida maaragtay daruurta uu dushooda dhigay sida daruurta ayuu dushooda saa u saaray yahuudi wadannuu annahu waaqicun bihim wayna yaqiinsadeen inay buurtaasi kusoo dhacayso markay cabsadeen yahuuddii ayay dheheen haye iminkaynu qaadana kitaabkii laa xawla walaa quwata illa billah liannu alximaaru laa yamshi illa bilcasa dameerku ma socdo ilaa uu lagu dhufto yahuudduna xilligaa may socon jirin ilaa la karbaasho mooyaan subxaan allah calaa kulli xaal nebi muuse wuu soo kaxeeyey nimankii yahuudeed dabcan yahuudda waxaa ku jira mid mid wanaagsan mid mid wanaagsan baa ku jirto wa min qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun mid mid wanaagsan wuu ku jira laakiin haalibkoodu ama sida u badan yihiin majoritigu waa madax adayg iyo macangagal loogu yimaada yahuudda walciyaadu billah laakiin mid mid wanaagsan waa ku jira waa ku jira nacam nebiyada iyo saalixiin wan wanaagsan midho midho waa ku jira marka waay maxaa dhacay haddaba nabi muuse wuu soo hogaamiyo wuxuu dhahay ile beledkii masar waa tii fircoonkuu ka soo saaray laga soo eriyada badii waa kuwa ka soo baxay waa inay dhul ay yeeshaan meel saxaraa bay joogaane saxaraha siinay ee u dhexaysa falastiin iyo masar marka waa inay falastiin ay tagaan falastiin baynu qabsananaa bay dhaheen nebi muuse wuu soo kaxeeyey calayhi wasalaam calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu watasliim wuu kaxeeyey wuxuu dhahay aynu dagaalanno waa yahay bay dhaheen eeg hadda rasuulkii rasuulu rabbi alcaalamiin baa la socda nabiyullahi muuse rasuulu rabbi alcaalamiin weeyaan ayaa la socda waxay samaynayaan eeg dhegeysta falkay ku kacayaan nebi muuse labiyo toban nin buu kasoo xulay labiyo toban labiyo toban qabiil bay ka koobnaayeen qabiil walba ninkii ugu wanaagsanaabaa laga soo xulay wuxuu dhahay dhulka falastiin nimanka haysta oo kancaaniyiin ahaa oo ahaa niman jabaabira ah oo waaweyn oo camaaliqa ah aad u waaweyn very huge aad u waaweyn ayaa marka haystay falastiin xilliga waa niman carbeed weeyaan oo kancaaniyiin waa qoomankii ka soo hadheen ayaa markaa nabi muuse yidhi bal soob sahamiya meesha in la geli karo labiyo tobankii nin baa baxay mid weyn oo cimlaaqoo meesha taagan oo beerta wax ka gurgurayay ayaa labiyo tobankii ninba gacantuu saa intuu ku qaatay ayuu dhabta ku ritay baa lii subxaan allah qaar waxay intuu labiyo tobankaba qaadu jeebada geliyey weynaan intuu ka tiro qabo ama labiyo tobankaba intuu saa u dhabta saarta weynaantiis calaa kulli xaal ma heerkaasay gaadhsiisin ma garanayno laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay inay ahaayeen jabaabir ah kuwo waaweyn buu ilahay qur-aanka inoogu sheegay inay ahaayeen subxaana wa tacaala kuwiiba markay markay arkeen weynaanta iyo cimlaaqa intan la eegay weyn weyn weyn weyn weyn ayay cabsadeen dibbay isugu soo noqdeen waxay dhaheen labiyo tobankii nin baa wada faqaya shir bay galeen maxay isku dhaheen labiyo tobankii nin niman yahow yahuuddu waa niman wada cabsasho cabsashadiiyo argaguxu halkan uu ka saaran yahay kufriga gaalnimaduna uu halkan ka saaran yahay ha u sheegina waxayd aragteen ninkan cimilaa qaaya dadkaad aragteen ha u sheegina waayo haddii loo sheego way cabsanayaan dagaal geli maayaan waayaha bay dhaheen ballan baa la kala galay labiyo tobankii nin toban ka mida way khiyaameeyeen ballantii way ka baxeen yahuudiiba warkii u sheegeen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicun laba nin oo keliya mooyaane wanaagsanaa labada ninna waxaa la dhihi jiray waa midna wuxuu aha fata muusa waa wiilkii u adeegi jiray nebi muuse yuushac ibnu nuur oo marka dambe isagu nebi noqon doona iyo nin kaloo la dhahdo kalib ibnu yafna labadaa nin oo keliya mooyaane ilaahay baana qur-aanka inoogu sheegay qisadaani dhegayso ilaahay wuxuu dhahay tobankii nin markay sheegeen sheekadii iyo qisadii ay ka warrame ayay waxay dhaheen qaaluu yaa muuse inna fiiha qowman jabbaariin muusow meeshan aad leedahay gal waxaa ku jirta jabaabiro waaweyn baa dhex fadhida wa innaa lan nadkhulahaa xataa yakhrujuu minha mana kas mana gelayno meeshan aad nagu tidhi gal ilamaa iyo ay ka soo baxaan camaaliqadaas iyo jabaabirada waaweyni ay ka soo baxaan geli mayna bay dheheen subxaan allah waaya fain yakrujuu minha fa innaa daakhiluun markay ka soo baxaan camaaliqadaasi ayaanu gelaynaa bay dheheen labadii nin ee wanaagsanaaye soo hadhay labiyo tobanka nin ka soo hadhay ayaa la hadlay nimankii oo dhiiri gelinaya waxay dheheen qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima laba ninoo ilaahay ka cabsanaya ilaahayna korkooda u nicmaystay ayaa hadlay oo waxay dheheen yahuudi bay la hadlayaano waxay ku dhaheen udkhuluu calayhim albaab war idinku nebi baa idinla socda ilaahay baa micin ah albaabka istaaga idinku fa idaa dakhaltumuuhu markaad gashaan albaabka fa inakum qaalibuun waad jebinaysaan nimankan camaaliqada waaweyn wa cala allahi tawakaluu in kuntum muuminiin ilaahayna tala saarta haddaad tihidiin dad muuminiina sidaasaa loo labadii nin ay ugu nasteexeeyeen may qaateen nasteexadii maya waa yahuud waa madax adayg waxay dhaheen dhegayso qaaluu yaa muusa innaa lan nadkhulahaa abadan maadaamuu fiiha geli mayno abidkaiyo meeshan fadhab anta warabbuka faqaatilaa inna haahunaa qaaciduun ee adigu tag iyo rabbigaagu dagaalama oo la dagaalama nimanka halkan halkanaan fadhiyanaa waan sii fadhiisanaa waan daawanaynaa sida tiyatarkan idin daawanana ama t v laa xawla walaa quwata illa billah may dhihin xitaa fadhab anta warabbuna tag adig iyo rabbigeennu israaca waxay dhihin anta warabbuk adig iyo rabbigaagu tag xitaa rabbi rabbigeen may dhihin rabbigaagu tag bay dhihin laa xawla walaa quwata ila billah markaa nebi muuse uu ka quustay yahuuddii subxana allah khalaas subxaana allah qoomkaasu ilahay uu ku fitneeyey subxaana wa tacaala ilahay baa ku imtixaamay marka nebi muuse calayhi salaam waa yahay subxaana allah laa ilaaha ila allah ilaahay markaa wuxuu soo rogay ciqaabkiisi ilaahay wuxuu dhahay wau ka xaaraantimiyey beledkaba meeshay lahaayeen wangelaynaa ee nebi muuse uu lahaa waa dhulkii laydiin qoray ilahay uu ka xaaraantimiyey ilaahay wuxuu yihi inaha muxaramatun calayhim xaaraan bay ka tahy yatiihuuna fi lardi arbacuuna yani arbacuuna sanatan yani yatiihuuna fi lard afartan sannadoodna waa inay tiiha galaan oo ay dhulka saxaraha siinay ku dul warwareegaan baleeg waa mucjiso kale ilaahay uu tusay nimankii saxaraha siina iyo falastiin intaasi way isku dhayaalaan xuduudda waa isku taallaa haddana waxa weeye ilaahay markuu qoray xukunkaa uu soo rogay tiihaasay galeen way baadiyoobeen meesha subaxa ay ka kacaan bay habeenkii kusoo noqdaan mid baa kaxanaya wuxuu dhahay anaa idin tusaya waddada uu dhaqaaqaya uu dhaqaaqaya subaxii meeshay ka kacaan bay kusoo laabtaan afartan sannadood way ka bixi kari waayeen saxaraha siinay waa ciqaab ilaahay uu soo rogay weeye subxaana wa tacaala markay kufriga iyo gaalnimada ku kaceen walciyaadu billah intii lagu jiray tiiha waxaa dhacday ama baadida ay ku jirta yahuudu dabcan nebi muuse uu la joogay iyo walaalkii nebi haaruun iyo kuwa saalixiina mid mid ka mida ah. intooda badan laakiin baatil iyo balaayay ku sugnaayeen iyo xumaan ayaa eh, waxaa dhacday mucjisooyin fara badan mucjisooyinka waxaynu ka soo qaadan karnaa maadaama dhul saxara ay joogaan cunto sida u ba adag marka ilaahay baa cunto jannada uga keeni jira baleeg cuntada jannada jannadu ilaahay cunto uga keeni jira waaye cuntada loo keeni jiray maxay ahayd almanna wasalwa cuntada la dhada alman wa wasalwa almanu waxa weeyaan waa hilib shiilan oo waxa weeyaan shimbireed hilib shiilan oo shimbireed oo laga keenay jannada iyo asalwa xalwadii jannada oo macmacaankii jannada weeyaan marka maxay isku helaan hilib shimbireed oo janneed iyo macmacaankii jannada labadaasoo wada socda oo qof kastaba xabadiisu ay u qorantay iyo cuntadiisu ayaa ilaahay maalin kasta u keeni jira maalin walba biyihii cabbayeenna nebi muuse ushiisii calayhi salaam wuu soo qaaday dabadeedna wuxuu ku dhuftay dhagixii labiyo toban ilood baa dhagixii kasoo booday itnaa cashara caynan labiyo toban ilood qabiil kastoo labiyo tobankii yahuuddu ay qabiil ay ka koobnayd yahuud mid walba il buu cabbay markaa biyihii u cabbay mid walba uu gartay ishiisii ayuu halkaasina biyihiina ka helaan dhulku waa saxare waa kulayl baa jira maxay yeeleen ilaahay subxaana wa tacaala daruur ayuu keenay wuu ku hadhiyey oo hoos buu uga dhigay wa wadallalna calaykum alghamaam wa anzalna calaykum almanna wasalwa waan ah, waxaan idinku hadhinay daruuro oo oh, qoraxdii laydinkaga ilaaliyey waxaana laydin soo dejiyey korkiina almanna wasalwa shimbirtii la dubay ee jannada ka timi iyo macmacaankii jannada ka yimi miyay u samreen bay kula tahay yahuuddu maya nicmadii alla uu ku galladaystay subxaana wa tacaala way dafireen maxay dhaheen yahuuddi qaaluu waxay dhaheen ilaahay baa inooga sheekina waid qultum ya muusa nebi muuse waxay ku dhaheen lan nasbira calaa طacaamin waaxidin fadcu lanaa rabbaka yukhrij lana mima tunbit lard muuseo anagu maalin walba uma samrayno hal cuntoo keliye ilaahay noo bari ha noo soo saaro rabbiga rabbiga maaha ilaaheenna rabbiga udcu lanaa rabbak rabbigaa noo bari bay dhaheen ha noo soo bixiyo waxa dhulka laga beero oo talo maxaa ka mid ah waxa dhulka laga beero ila waxa dhulka laga beero ciiddaasay ka badan yihiin waa fawaakihiyo nooc walba maxay dalbadeen iyagu dhegayse waxay dalbadeen min baqlihaa wa qithaa'ihaa wa fuumihaa wa cadasihaa wa basalihaa maxaad rabtaa nimankii jannada cuntada jannada la siiyey waxaanu rabnaa toon iyo basal iyo caleen iyo baqal ayaanu rabnaa laa xawla walaa quwata ila billah caleen yaroo akhdara toon yar iyo basal bayd ka doorteen subxaan allah cuntadii wanaagsanayd ay ka doorteen nabi muuse wuxuu uhi qaala atastabdiluuna aladii adnaa biladii huwa khayr war ma waxaan dulaysan cuntadan iska daciifkabaad ka dooranaysaan cuntada khayrka badan ee jannada ka timi subxaan allah ihbiduu misran fa ina lakum maa sa'altum halkan ku dega buu yidhi waxaadna weydiisateen toontiiyo basashii halkan aada idinka soo saaray waa laga joojiyay cuntadii jannadan khalaas way iska dulqaadeen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin intii tiiha lagu jira waxaa kaloo dhacay mucjiso kale eeg mid ka mida yahuudda ayaa fal yahuudinimu ku kacay oo adeerkii buu dilay wuxuu doonayay inuu adeerkii qaato magtiisa oo uu qaato dhaxalkiisa oo uu guursaday inantii uu dhalay adeerkii oo ilmaadeer ahaayeen waxaasoo dhan bu isku qorshaysta wuu isku dubarid ninkii adeerkii intuu dilay buu intuu soo qaaday buu reer kale oo yahuudda ka midaba ah ku tuuray meydkii subaxiibu intuu ciidda isku shuubay buu wuxu uhi yaa cammaa yaa cammaa yaa cammaa adeerkayow adeerkayow yaa dilay isagaana dilay qaatilka isagaana nabi muuse loo tegay waxay dhaheen kuwii la masabidayo waxay dhaheen de annagu maanaan dilay nabi muuse wuxuu dhahay okay haddaba ilaahay wuxuu idin faraya si ninkaas maaragtay dhintay loo ogaado qofkii dilay sac gowraca inna allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara ilaahay baa idin faraya inaad gowracdaan sac maaha nabi muuse ilaahay baa idin faray allah ilaahay weyn baa idin faraya inaad sac gowracdaan yahuudda eeg waa jeesjeesayaan qaala atatakhidunahu zuwan muuse miyaad miyaad nagu jeesjeesaysaa bay dheheen qaala acuudu billahi an akuuna min aljaahiliin ilahay baan ka magangalayna jaahiliin idinkoo kale ah aan noqdo buy waxay dhaheen ila way ka warwareegayaan inay fuliyaan amarka ilaahay ma rabaan waxay dhaheen qaal idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa hiya rabbigaaga noo bari ha noo sheego sacu wuxuu yahay oo maxaad uga baahantahy sac noocu doonaba mid weyn mid yar mid ku doon mid dhexa mid madow mid un soo qabo gowrac intaa bes eeg way isku adkaynayaan ilahayna way ku adkaynaya ayaguna waxay rabaan warwareeg inaanay fulinin amarka ilaahay nabi muuse ilaahay baa wuxuu dhahay inooga warramaya nabi muuse wuxuu yihi qaala in allaha inahu yaqulu inaha baqaratun laa faridun walaa bikrun cawaanun bayna dalika fafcalu maa tuumaruun war waa sac dhalinyaro ah mana yara oo minka mid dhashay maaha duqna maaha mid gaboodana maahe midun qala oo fafcalu maa tuumaruun waxa laydin faraya yeela yahuudu ma yeelaysa da wixii la faray waa yahuudi way dul warwareegeen qaala idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa lawnaha rabbigaa noo bari ha noo sheego midabkeeda oo midabkeeda bal maxaad ugu falaysa qaala inahu yaquulu inaha baqaratun safraaun faaqicu lownaha tasuru naadiriin ilaahay baa soo hadlo wuxuu dhahay sacu waa midabkiisu waa huruud eeg wa isku adkayn ilahayna uu ku adkeeyey midab aan iyo dhif ay tahay in la helo ayuu alla yidhi waa huruud saafiya way warwareegeen way warwareegeen ma rabaan inay fuliyaan qaalu idcu lanaa ya rabbaka yubayin lana maahiya rabbigaa noo bari muusow ha naloo sii caddeeya waxay tahay ina albaqara tashaabaha calayna sacihii baa isku egeekaaday oo siday isugu ekaadeen waaba sac naadir ah in la helo haddana waxay leeyihiin sac waxa weeye sacihii baa isku ekaaday maxay uga jeedaan waxa kullu haadaa waxay uga jeedaan warwareeg amarka ilaahay ma rabaan iyo fariinta ilahay inay fuliyaan waa warwareeg weeyaan subxaan iyo madaxadaygoodii iyo iyo waxa weeyaan subxaan allah macangegnimadoodii saas sidaa awgeed buu nabigeena wuxuu dhahay in allaha laa yuxibu jadari jacdariga alla man wuu necab yahay ma jeclaba jacdarigu waa maxay waa macangaga adadag qalafsan dhagaxa ah amar qaadan waxbaba qaadan kulluha sifo yahuudeed walciyadu bilahi rabi alamiin subxaan allah kadibna ilaahay sifadii kalu keena wuxu uhi inahu yaquul inaha baqaratun laa daluulun tuhiru larda walaa tasqi اlarda walaa tasqi اlxarha musalamatu laa shiyata fiiha calaa kulli xaal waa midaan ilahay wuxuu dha waa sacaas waa mid aan biyaha lagu dhaaminin waa midaan beerta qodin waa lagu sii adkeeyey ugu dambay way heleen ilaahay muxuu dhahay fadabaxuha way gowraceen saci wamaa kaaduu yafcaluun wamaa kaaduu yafcaluun kumanay dhoweyn inay la yimaadaan diiq iyo tubaas bay ula yimaadeen saca yar sac gowrac waxay ku noqotay sac zaman dheer bay ku qaaday sac la gowracay sacii markii la gowraco ilaahay wuxuu tusay mucjise kale qayb jidhkii yani saca qayb ka mida ah jidhkiisii hilibkiisii ayaa lagu dhuftay kii dhintay wuu istaagay subxaan allah markuu istaagay wuu hadlay yaa ku dilay hebel waa mucjiso qof dhintabay arkeen oo la nooleeyey oo hadlaya mucjiso kale laakiin yahuuddi ma waxbay ku qaadatay maya kumay qaadan waxba walciyaadu billah waxaasoo mucjise ay arkeen ilaahay muxuu dhahay isagoo faallo ka bixinaya wuxuu ihi dhegayso qasat quluubukum min bacdi dalika fa hiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa kadib intaa waxaasoo mucjisaa kadib waxaa adkaaday qalbiyadiinii oo ka daran dhagxaanta buu ilaahay yidhi inay ka daran tahay dhagxaantana ilahay baa kuu tilmaama wuxuu dhahay dhegayso waina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu lanhaar waina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu lma waina minha lamaa yahbidu min khashyat illah wama allahu bigaafilin cama tacmaluun dhagxaanta waxaa ka mida mid ay webigu ka burqado webibaba ka dilaaca mid waxaa ka mida isagu iskii u qarxo biyo ka yimaadaan waxaa ka mid a mid buurta sare intuu ka soo dhaco ilaahay cabsidiisa usoo hoobta kuwan ilaahay cabsidiisa uma soo hoobanayaan dhagaxa ka daran ashaddu qaswatan waxay ka daran yihiin xagga dhagaxa ayay adkaanta iyo engegsanaanta ka daran yihiin bu ilahay yihi subxaana wa tacaala aayadda kale ku xigtay eeg ilaahay siduu faallada uga bixiyey afa tadmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah yasmacuuna kalaam allah min bacdi maa caqaluuhu wa hum yaclamuun wahum yaclamuun uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluu wahum yaclamuun ma hunguri baa idinkaga jira muuminiinay ma weli damaci baa idinkaga jirta yahuuddu inay idin rumayso intay maqleen kalaam allah hadalka alle intay maqleen min bacdi maa caqaluuh markay caqli u yeesheen ay fahmeen ay garteen oo si wanaagsan waadixa u fahmeen ay fahmeen uma yuxarifuuna ayay xarifeen hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala allah ayay xarifeen markay fahmeen wahum yaclamuuna iyagoo og kaas iyo badheedh iyo ulakac bay ula yimaadeen falka noocaas walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin guri baa idinkaga jireen waxa umalaysa inuu yahuudigu islaamayo yahuudigu inuu islaamo waa adayg aad bay ugu adagtay yahuudigu inuu islaamo sidaa awgeed adduunka ilaahay uun uu abuurtay oo ka islaamnimo yar yahuudi ma jirto ayagaana ah yahuudu kuwii ugu jaarkii ugu dhawaa jiraankii ugu dhawaa nebiga magaalada madiinay deganaayeen yahuuddii reer bani qurayda bani qaniqaac bani nadiir khaybar ma ciddaa ka islaamtay cabdillahi ibnu salaam kacab ibnulaxbaar laba saddex qofun baa ka islaamin yahuudda waa qoom dhan waa ummadda ugu islaamnimada yar ee kristaanka malaayiin qof baa maalin walba ka islaamay soo maydaan arkin buudhiishka malaayiin qof baa ka islaamay hinduuska sidoo kale its ka mulxidiinta yahuuddu ma islaamta de islaamkay ugu nacayb walidalik bu ilahay quraanka wuxuu ku sheegay latajidanahum ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuud dadka ugu cadowsan ama ugu colsan muslimiinta waa yahuudda waladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinta walciyaadu billahi rabbi lcaalamiin islaamka way nacayb yihiin marka waxayna ku naceen maxay dhagartoodiibu ilaahay subxaana wa tacaala wuu fashiyey wuu fashiyey qur ku fashiyey qur-aankaasi ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iil qur reer bani israa'iil si waadixuu kaaga waramaya ahdaaftooda yahuudda subxaan allah marka eeg su-aal baa isweydiinaysa muxuu ilaahay u halaag waayey yahuudda noocaas akhda casiisin muqtadir muu mar kaliya qabtuu halaago sidii loo halaagay qoomkii nebi nuux huud nebi saalex qoomkiisi nebi luud qoomkiisi kullu hada nebi shucayb qoomkiisi maxaa mar kaliya loo halaag waayey xikmad buu alla ka wataa xikmad ayuu alla ka wataa waid taadana rabuka layabcatana calayhim man yasuumuhum ilaa yowmi alqiyaama ilaahay wuxuu dhahay waxaan u soo dirayaa qiyaamaha ilaa inta qiyaamaha laga gaadhiyo yahuudda mid mar walba cadaaba sa aaweed qarni kastaba alla wuxuu ku salidaa mid halaagaya sida hitler oo lix milyan ka dilay mar walba alla mar kastay kufriyaana gaalnimo ku kacaan alla wuxuu usoo diraa mid abaadiya oo midhba aan ka reebin sida taariikhdooda aan ku arki doonno insha allahu tacala taariikhdooda markayna aragno taariikh madoob in taariikh aswad taariikh madow wey waan arki doonaa isagoo la wada ciqaab iyo mar walba markay kufriga iyo gaalnimada ay ku dhacaan insha allahu taala intii tiiha lagu jiray yahuud ay ku jirto tiiha ayaa nabi muuse nabi haaruun ba ay dhinteen khaasatan nebi haaruunna way waxbay ka sheegaan oo dee nebi dhaafi ma jiro nebi walba waxbay ka sheegeen waxay dhaheen nabi haaruun wuxuu caabuday sanam oo ninkii saamiri ilaahay wuxuu inoogu sheegay qur-aanka in ninkii sanamka samaynu ahaa saamiri waxay dhaheen maya yahuudi wax tilmaaya oo yaa sameeyey sanamka haaruun baa sameeye bay dhaheen sanamka u sameeyey yahuud sanamkuu caabuday kuwii caabuday buu ka mid ahaa xaasha xaasha nebigaasi muu caabudeen sanam laakiin waa kufrigood iyo gaalnimadooda walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin waxay israaceen nebi muuse iyo walaalkii haaruun meel bay tageen kadibna nebi haaruun baa ilaahay baa oobsida u dhintay calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu watasliim nebi muusaa soo noqday subxaan allah waxay dhaheen muuse walaalkaame wuxuu yidhi wuu dhintay ilaahay u naxariist waxay dhaheen laala <laughs> muuse walaalkahme wuu dhintay war ma dhimanin adaa dilay bay dhaheen qatalta akhaak walaalkaabaad disha oo maxaan u dilay booskuu kugu qabsanayay hada hum lyahuud walciyaadu billahi rabi alalamin saasi yahud u hadash nabi muuse ayaa ka waxa nabi muuse calayhi salaam ayaa waxaa ka baxsan waayey raganimadiisiibaa ka baxsan waayey waxay dhaheen dakar iyo markaa xubin taranba ma lihid ninba ma tihid bay ku dhaheen nebi muuse fa bara'ahu allahu mima qaaluu markaasuu alla ka baryeelay waxay ka sheegeen nebi muuse calayhi salaam waa qoom noocaasa weeyaan nabi muuse alayhi salaam tiihiinti lagu jiray buu geeriyooday meel baytulmaqdiska u dhowna waa lagu aasay waa kii nabigeenu inoo sheegay xadiiskii aan ka warramayna markii hore bilow intii tiiha lagu jiray ayaa markaa walaalayaal wiilkii fata muuse nebi muuse calayhi salaam u adegi jiray ee yuushac ibnu nuun baa ilaahay doortay nebi buu noqday markaa nebi yuushac baa soo kixiyay qoomkii afartankii sannadood markii ay dhammaadeen oo badankoodii yahuuddii madaxadkayd ay dhimatay laakiin dhashoodii ay joogto ayuu soo kaxeeyey falastiin bay weerar ku qaadeen kancaaniyiintii xoogga waaweynaa markaa mucjisa ilaahay uu tusay markaana nebi yuushuca baa ilaahi calayhi salaam maalin jimcaa bay ahayd berri beriyod kalena waxa weeyaan waxa weeye sabti baa soo gelaysa caawa waa sabti baa soo gelaysa sabti hadday soo gasheen yahuuddu waa maalinta sabtiyeed waxa weeyaan inay shaqo qabtaan mamnuuc bay ka tahy marka ilaahay uu baryay nebi yuushaca wuxuu dhahay ilaahay qoraxda ii istaaj si aan dagaalka u dhammaystiro aanay sabti u gaarin marka qoraxdii buu la hadlay nebi yuushaca wuxuu ihi anti ma'muura wa ana ma'muura qorax yahay adigu waad amran tahay anna waan amranahay marka io istaag buu ka dalbaday ilaahay baa u istaajiyey qoraxdii way dagaalameen way dagaalameen subxaan allah way guulaysteen markaa nimankii kancaaniyiintii feedhaha waaweynaa xoogga waaweynaa way yaaceen markay yaaceen dabcan eeg mucjiso kale arkeen soo ma jeedi qoraxdii ili ilaahay istaajiyey subxaana wa tacaala ayaa ilaahay wuxuu dhahay yahuuday dhibaato inkaar baa qabteen waa dabcan inkaar bay qabaan oo nebiyadooda markaa ay ka qaadeen marka subxaan allah siday u dhibaye nebiyada ilaahay ayaa markaa wuxuu ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala yahuudda dembigooda waa dhaafayaa waanan saamaxayaa waanan cafinayaa haddii laba shay laga helo labadaa shay maxay yihiin kow magaaladan aad furateen oo nimanka kancaaniyiintu ay ka yaaceen markaad albaabkeeda gelaysaa waa inaad ku gashaan idinkoo sujuudsan gala waa kow idinkoo sujuudsan oo ilaahay u mahad celinaya gala waa kow markaad gashaanna waxaad dhahdaan xida ilaahay oo dembigaga dhaaf xidatun bimacnaa xida cana khadaayaana ilaahu dembigeyga noo dhaaf ilaahay toobad aqbal toobadda ilaahu naga aqbal dheh sidaa dhah eeg waa laba shay oo aada u fududo basiira ayuu ilaahay ka dalbaday ilaahay ag isagoo qur-aanka inooga warramaya wuxuu ihi waid qulnaa adkhuluu haadihi alqaryata waxaanu ku nidhi gala magaaladan magaaladu waxaa laleeyahay waa qudus culimo kaleo mufasiriinta waxay dhaheen ariixaa bay ahayd waa meel u dhow marka waxa weeyaan bayt qudus inu dhow waa magaalo kale labadaa tay ahaataba waxa la yidhi magaalada markaad gashaan fakuluu minhaa xaysu shi'tum raqadan ka cuna yacni cuntadeeda meeshaad rabtaanba ka cuna wadkhuluu lbaaba sujadan albaabka magaalada markaad gelaysaana idinkoo sujuudsan gala wa quuluu waxaad dhahdaan xidatun naqfir lakum khataayaatkum waxaad dhahdaan xidatun ilaahayu dembigayga noo dhaaf haddaasaa dhahdaan naqfir lakum khataayakum dembigiinaan idin dhaafaynaa bu ilahay haddaasaa yeeshaan labadaa shay dembigiinaa laydin dhaafaya wasanaziidu lmuxsiniin kuwa weliba wanaagsanna waa loo kordhinayaa wanaag ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala yahuudi mayna yeeshay kula tahay maya mayna yeeshay bay kula tahay waa yahuudi labadii shay basiidka ilaahay ka rabi mayna yeeleen bay kula tahay maya ma yeelin markay albaabka gelayeen maxay la yimaadeen ilaahay muxuu ku dhahay sujuud ku gala dabcan qaar ka midoo wanaagsan dee way ku galeen mid mid laakiin aad ba u yar yihiin laakiin intoodii badneed see ku galeen intay sii jeesteen oo ay badhida xagga dambe usii jeesteen ayay dabadooda ku galeen dabadabo ayay ku galeen magaalada badhidooday ku galeen magaaladii intay rukuuceen intay saa u sujuudeen ayay badhidoodii dabadooda ku galeen magaalada jikaara ay jikaarayaan ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala markuu ilaahay uu ku yihi xidatun dhaha ilaahay ha dambi dhaafo xidatun ilahu dembigayga noo dhaafsaa dhaha may dhihin kelmadii xidda maxay ku dhaheen xinda ayay dhaheen waa jikaar macangeg adag qallafsan weeyaan walciyaadu billah cutulli bacda dalika zani jacdari weeyaan walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin subxaan allah kadibna ilahay baa ciqaabkiisii soo soo dejiyey ilahay aag wuxuu dhahay fabadla aladiina dalamuu qawlana gayra aladi qiila lahum faanzalna calayhim min asama faanzalna calayhim rijsa min asamaai bima kanuu yafsuquun fabadela aladiina dalam kuwii daalimiinta ahaa ee ka mida yahuudda way bedeleen eraygii xidaba lagu yidhi xinda bay dhaheen sujuud ku galaba lagu yidhi dabadooday ku galeen way bedeleen faanzalna calayhim rijsa min asama bima kaanuu yufsiquun caqaab buu alla xagga samada uu kaga soo dejiyey wuu ciqaabay wuxuu alla ku ciqaabay tafaraaruq ayagiibaa midnimadiiba alla waa u diiday iyagiibaa isdilay oo madaxa isla galay laba qolo waaweyn bay kala noqdeen qolo la dhaho yahuuda iyo qole weyn oo la dhaho iyagana israa'iil labadaa qole waaweyn ayay kala noqdeen walciyaadu billaahi saase markaa dhibaata ayaa soo dhex kala gashay dhibaatada weyn ayaa soo kala dhex gashay subxaan intii markaa filastiin ay joogeen nebi yuushac uu dhintay mar kastoo nebi uu dhintayna nebi baa ilaahay usoo bixinayay oo kulamaa qaama nebi kulamaa maata nebi qaama nebi mar kastuu nebi uu dhintaba nebi baa u istaagay mar walba waxaa hogaaminaya nebi baa hogaaminaya yahuudda oo ay dhibayeen oo nafta ku hayeen oo ay dulmi iyo gardaro kula kacayeen sidaa awgeed waxay laayeen nebiyada wayaqtuluuna alambiyaa bikayri xaq nebiyada way leen jireen oo ibnu kathiir iyo kayrkiiba waxay leeyihin dhagax ku yaala magaalada qudus waxaa yahuuddu ku gowracday sabciina nebi toddobaatan nebi bay dhagax ku gowraceen yahuud magaalo ku taalla magaalada dhagax ku yaala qudus marka subxaan allah haulaa um alyahuud walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin nebiyo badanna alla waa usoo diri jiray mararka qaarkood baa wax ka badan hal nebi baa hal mar loo soo wada diri jiray tusaale ahaan mumin ali yaasiin suuratu yaasiin qisada ay ka warramaysay nimanka yahuudeed tuulada deganaa ilaahay muxuu yihi id arsalnaa ilayhim ithnayn laba rasuul baa loo diray fakadabuuhumaa labadii rasuul ba ay soo beeniyeen yahuuddaasi facasasnaahumaa bisaalis mid saddexaad baa loo ku xoojiyey saddex rasuul baa mar keliya loo wada diray fa qaaluu inna ilaykum mursaluun saddexdii rasuul baa waxay dhaheen yahuuday annagaa naloo kiin soo diray way beeniyeen marka waa qisada ilaahay uu ka warramayay ninkii guclaynayay magaalada bannaankeeda ka yimi ee guclaynayay wa jaa min aqsa almadiinati rajulun yascaa qaala yaa qowmi ittabicu lmursaliin magaalada halkeeda ugu fog waxaa yimi nin guclaynayo ordaya oo qaylinayoo leh qoomkaygiiyow raaca rusullada marka ninkaa waxaa la dhihi jiray magaciisa xabiib annajaar xabiib annajaar nin wanaagsan buu ahaa way qabteen yahuuddii may deynina way qabteen way ku tunteen marka qoomkii yahuudda o dhan baa ku tuntay ninkii say ugu tumanayeen mindhicirkiisi iyo calooshiisii dabaduu ka yimi subxaan allah saasay u dileen ninkaa wanaagsan subxaan allah laa ilaaha ila allah hawlaai bnu lyahuud markay saddexdii rasuul ee hal mar loo soo wada diray ay diideen malakul jibriil baa loo soo diray yahuudiyo sayxa waaxida faydahum khaamiduun mar keliyun buu ku qayliyey khalaas way dhinteen hal mar bay wada dhinteen dhammaantood walciyaadu billahi rabi lcaalamiin waxaa kaloo ka mida tuulo kale yahuudda ay deganayd oo ilaahay nooga warramay subxaana wa tacaala xeebta u dhoweyd xeebta ayay u dhoweydo kalluumaystayaal bay ahaayeen halkaasay kalluunka kasoo jillaaban jireen marka ilaahay bay ka dalbadeen maalin u gaaro oo ilaahay keligii ay caabudaan iyagaa dalbanaya ilaahay oo maalin gaaraan rabnaa oo kay wuxuu dhahay ilaahay maalinta sabtida weeyaan maalinta sabtida ha shaqaysanina shaqada waa laydin diiday inaad kalluumaysataan kalluunka sabtida cuni maysaan kalluunka sabtiyaysan waaye sidoo kale lixda maalmeedee soo hadhayna shaqaysto xamaash waa yahay bay dhaheen ilaahay laakiin wuu imtixaamaya ilahay wuu fitnay u imtixaamay imtixaan baa laga qaaday inay yeelayaan amarka ilahay iyo in kale kalluunka lixda maalmood sida kalluunba uma imanaya ama wax yarba uu imanaya wuu guraya wuu yaacaya kalluunkii baddu gunta hoos u tegaya maalinta sabtida soo maaha mamnuucuu ka yahay kalluunku kalluunku xeebtuu imanaya guryahoodu kusoo garaacaya ilaahay muxuu yidhi wa yawma laa yasbituuna laa ta'tiihim maalinta aanay sabtida ahayn kalluunku uma imanayo uu ku yaryahay maalinta sabtida tahayna sida baddu isagoo qaxayo kalluunku ayuu magaalada isku soo tuuraya wa imtixaan may samrin may adkaysanin dabcan saddex qolay u kala baxeen baa layidhi qolo samirtay iyo qolo dembiga falka gashay iyo qolo ka aamustay saddexdaa qolay u kala baxeen qaaluu lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum qoladii markaa dembiga ku kacday waxay dhaheen farsamo yahuudiid iyo xeeladii yahuuday bilaabeen waxay dhaheen annaga sabtidaa laynaga mamnuucay inaynu kalluumaysana soo maaha maxaa inoo diiday inaynu jimcaha shabaagteenna dhigana badda kadibna kalluunku waynu ognahay inuu sabtida imanayo sabtida uu galo kalluunku dabadeedna axadda intaynu tagno aynu soo qaadano kalluunka qolo kalena waxay dhaheen maya intan god weyn aynu qodno ayaynu kalluunka sabtida imanayo godkaasuu gelayaa sabtidana waa iska seexanayna halkaasuu kalluunku inoogu jirayaa uu xabisnaanayaa axadda markay tahayna waynu gurursanayna oo anagumanagu ma sabtii baanu kalluumaysanay qolyihii markaa fiicnaa laba qolay kale ahayn mid aamustay ta aamusan inaga dhaaf qolyihii xumaa iyo kuwii wanaagsanaa ti kuwii wanaagsanaabaa la hadlay kuwii xumaa oo waxay ku dhaheen war ilaahay ka cabsado kalluunka sabtiyaysan baa laydin diiday laydinma dhihin axad sabtido keliya ha kalluumaysanina ee waxaa laydin diiday kalluun kastoo yimaada sabtida ha cunina baa laydinku yidhi waxay dheen maya maya maydaan fahmin waxa waa farsamo ilaahay baan ka maskax badinaynaa waa xeelad yahuudeed saasay u hadlayaan walciyaadu billahi rabbilcaalamiin ilaahay wuxuu nagu dhahay sabtida ha ka lumaysanan sabtidaanun maan ku lumaysanay axaddaan soo qaadanay shabaagteeda jimcihii nala ogolaaban dhiganay axaddaan soo qaadanay ha way wadeen way wadeen way wadeen walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin sida kufrigiiya ilaahay markaa eh, ay isu barbar dhigayeen sida bani aadamka walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ilahay baan ka magan galnay kufrigoode ayaa subixii maalin maalmaha ka mid unbay bay soo kaceen ilaahay baa wuxuu u bedelay dhammaantood alqirada walkhanaazir doofaariyo daanyaruu ka dhigay gebigoodiiba dalinyaradii waxay noqotay daaniyeer odayaashii yahuudduna waxay isu bedeleen doofaar qaala allahu tacala ilahay isagoo qisadaa ka warramaya wuxuu yihi walaqad calimtum aladiina actaduu minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin wadhab baa u garanaysan yahuuday kuwii sabtida ku xadgudbay maalintii lagu yidhaha kalluumaysanin isku kalluumaystay ee aanu ku nidhi noqda daanyare aamusan oon hadli karay daanyare iyagoo ah de daanyar caadiya isagoo ah oo gorile shimbanzi iyo daanyar yani isagoo sidaa ah ma maaragtay ayuu albaabkii ku garaaceen adeerkii ila way isgaranayaan intii wanaagsaneed albaabadooda ku garaaceen kuwii wanaagsanaba canaantay war miyaan la idinku dhihin war ilaahay ka cabsaday misaan ku wadnay ma hadli karayaan ila waa khaasiin weeyaan ilahay baa hadalkeeda u diiday subxaana wa tacaala markaa madaxay ruuxayn baa la madaxay ruuxayn mm, mm, mm. ma hadli karaan daanyar bay noqdeen subxaan allah dabadeedna afar maalmood kadib way wada dhinteen intiba intii way dhinteen markaa may farcamin kuwaas may farcamin marka dadka qaar ba halkaa qalad galo oo waxay dhahaan yahuuddu waa abnaa ilqirada walkhanaazi yahuuddu waa carruurtii ay dhashay daanyarada iyo doofaaradu dabcan daanyarada iyo doofaaradaasi may farcamin may farcamin taranna may lahayn afar maalmood kadib way dhinteen laakiin sida saxiixa waxa weeye nebigeenu sheegay waxa weeyaan waa ikhwaanu alqiradati waalkhanaazir waa kuwii la dhashay ama la walaalka ahaa daanyarad iyo doofarad subxaan allah waxaasoo dhan ciqaabka ilaahay muxuu ugu geystay markay kufriga ku dhaceen weeyaan markay kufriga ku dhaceen weeyaan subxaan allah kufriguna halka laabtoodu ugu jiraayo wa ushribuu fii quluubihim alcijla laabtooda ilaahay wuxuu geliyey oo lagu daboolay cijligii yacni dibigii ay berigii caabudeen iyo kufrigiiba weli halkaa ugu jira walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waayahay qeybta koowaad maanta ayn intayn kusoo koobnayo insha allahu tacaala qaybaha kale iyo taariikhda baytilmaqdeska iyo yahuuddii siday u kibirtay iyo sifooyinkoodii ayaynu insha allahu tacala intaa kusoo gabagabaynaa qaybaha kale soo socdana taariikhda qudus ayaan ka warrami doonaa baarak allahu lakum wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbara